بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ألا لا يستحيي فحشو مايو أن يضرب إنه يالو مثلا مثال ويالو ما بعولة كناع وحيتهي إيا فما فوقها وحي ككراية فأما الذين كوا آمنوا رميي فيعلمون وحي أغيهن أنه مثل كاسو الحق مد حق إنه يهي أو من ربهم حق ربي وذكاء هذي wa ama aladiina kuwa kafaruu kufriyey fa yaquuluuna waxay ku qowlayaan maadaa maxay buu araada allaahu ilaahay ula jeedaa bi haadaa midkaan masalan min masalin xagga miisaalka yudilu bihi alla waa ku luminayaa masalkaas kasiiran wax badan wayahdii bihi waa ku hanuuninayaa kasiiran wax badan wamaa yudilu bihi ku lumin maayo alla masalkaas ila alfaasiqiina kuwa faasiqiinta ahoo daacada ilaahay ka baxay mooyaane ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey markii laga soo warramay qolooyinkii kufaarta ahay ma-aalkoodii laga soo warramay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa caadadiisu ay ku deersatay qur-aanka in dadka mu'miniinta ma-aalkooda laga warramo balka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna soo yidhi oo rasuulkiisa oo la khidaabay uu soo dhahay u bishaaray dadka mu'miniinta ah oo camalka saalixa camal falay inay jannooyin iska leeyihiin oo taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa webiyaal ay marayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kasta oo jannadaas laga arsuqo oo simaan loogaga arsuqo waxay leeyihiin buu dhah ilaahay ahlu jannuhu mu'miniinta midkaan nalo ku arsuqay waxa uu shabbahaa kii ka horreeyey ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa xisrigaas waa loola yimid oo waa la siiyey isagoo isshabaha maxaa yeele horaan horaanu soo marnay jannada waxa weeye risigeedu waa isshabahaa laakiin wuxuu ku kala duwan yahay xagga dacmiga haddana wuxuu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa u sugnaaday jannada dhexdeeda haween oo loola jeeda xuuralciinti iyo kayrkoodaoo aadamiyaadka ee adduunyadan jooga ay ka mid yihiin marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala haween ayaa u sugnaaday oo la dahiray wax kasta oo la qarmoonsada laga dahiray haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala jannada way ku waarayaan buu dhah ilaahay meeshaan waxaynu ka bilaabaynaa war cusub ayaynu ka gelaynaa ayaddaynu meeshaan ka gelayno waxay raddi ay ku tahay oo ilaahay ku radinayaa hadal yahuudi ay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi markii masalka uu sameeyey oo maaragtay asnaamtii la caabudaayey masal oo u sameeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dubaabka uu masal ka yeelay waxa weeye sida macnaha ay u intifaac la yihiin lur iyo nacfi aysan u lahayn asnaamtu waa tow dhah ilaahay dubaabku waa in yaslubhumu dubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minhu lacufa daalibu waalmadluubu insha allahu tacaala suuratulxaj ayaan ugu tegi doonaah haddii waxa weeye duqsigu ou shay ka dafo kama soo ceshanayaan buu dhah ilaahay haddana ilaahay subxaanahu watacaala miisaal ayuu yeelay cankabuud caarada ayuu yeelay baytulcankabuudaa ilaahay miisaal yeelay oo aan idan ugu tegi doono haddii ilaahay yidhaahdo aan ugu tegi doono suuratu axasiba aan ugu tegi doono oo suuratulcankabuud loo yaqaano marka asnaamta waxa weeye sida ay yihiin ayaa ayagana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku miisaaliyey cankabuud marka sidaas markay dhacday oy qur-aanka ka maqleen ayay waxay yidhaahdeen baa la yidhi maa araada allaahu bidikri haadihi alashyaa alkhasiisay yidhaahdeen ilaahay muxuu ugala jeedaa inuu ashyaadan khasiisadahoo liidata inuu markaasi ou xuso oo masal uu ka dhigo wax kale oo markaasi masal uu ka dhigo miyuu waayey hadalladaasay yidhaahdeen yahuuddu taasaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka jawaabaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina allaha allah ayuu dhah ilaahay laa yastaxyii ka xishoo maayo an yadriba inuu yeelo masalan miisaal uu yeelo maa bacuulatan kaneeca ah waxay tahay iyo famaa fawqahaa wixii ka korreeyo ka weyn marka hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alla ka xishoo maayo inuu maaragtay yaa yeelo kaneeca ah waxay tahay miisaal inuu yeelo kolka hadda xishoodkan oo la sheegaayo xagga alla markii loo nisbeeyo xaqiiqadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala alla waa ka nasahan yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xishood alla waa ka nasahan yahay alla subxaanahu wa tacaala haddana sidatan ayaa la yidhi marka waxa weeye xayuhu sidiisaba waxau u sugnaaday xawaadisa oo makhluuq ah waxaana weeye tagyiir iyo inkisaar weeye ayaa la yidhi yactari alinsaana min ficli maa yucaabu waxa weeye doorsoon iyo markaas niyajab oo insaanka ku imaanaya waxayna uga imaanayaa la yidhi waxyaabaha lagu ceebaynaayo marka hadda xayaha laasimkiisu waxa weeye waa tarki weeye marka ilaahay xaqiisa ayaa lagu idlaaqaa layidhi xayaha waxaana loola jeedaa laasimkiisa oo tarkiga ah weeye waxaana meeshaan loo keenay mushaakalo iyo muqaabalo ayaa loo keenay oo waxaa laga wadaahaa layidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cadiim waxauna ilaahay ka tegay kaba ilaahay yastaxyii an yadriba almathala bishay ilxaqiiq marka waxaa laga wadaa hadalkay ayagaa waxay yidhaahdeen ilaahay waa cadiim yidhaahdeen waana ka xishoonayaa inuu masal yeelo shay xaqiira marka hadalkii ay ayagu saa yidhaahdeen ayaa mushaakalo looga dhigay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala xishood oo xaqiiqiya alla waa ka nasahan yahay laakiin laasimkiisa ayaa loola jeedaa markaasuu dhahay ilaahay in allaha alla laa yastaxyii macnaa laa yatruku yo ku soo baxee markaas kama tegaaya ayuu dhahay alle an yadriba inuu yeelo masalan miisaal wey masalantaas mafcuulu awal weeye maa bacuulatan kaneeca waxay tahay waa nakiro oo mawsuufa iidane bimaa bacdaha weeye oo mafcuulu saani ah macnaha ayi masalin kaana weeye ama waa zaa'idaa la yidhi litakiid alkhisati yaa layidhi wixii ka dambeeya ayaase mafcuulu saani noqonaya maa bacuulatan kaneeca waxay tahay u dha ilaahay waa la yidhi waxaa la yidhaahdaa kaneecada mideeda yaryarka ayaa la yidhaah waxaa kaloo lagu idlaaqaa midka naamuuska midka waxaa lagu idlaaqaa la yidhaahda axmar axmarulmuntanu raa'ixa weeye laakiin sida raajixa sida hore weeye hadda kaneecada laftirkeedu waxa weeye xayawaan cajiiba waayo abuurisiisu waa cajiib ayaga ayaan fahmayn mooyaane waxaa la yidhi kaneecadu waxay iska leedahay afar lugood ayay iska leedahay iyo afar garab iyo waxay iska leedahaa la yidhi san oo dheer ayay iska leedahay iyo dabadheeray iska leedahaa layidhi isagoo haddana sidaas laciif u ah una yar waxaa layidhi yaqtulu aljamal alcadiim biminqaarihi awr weyn ayuu wuxuu ku dili la yidhi gafuurkiisa markuu ku mudo maxaa yeela waa sun kaneecadaanu haddana waxaa la yidhi ninkii kaakuf kaafirka ahay oo ilaahnimada sheegtay oo zamankii nebiyullaahi ibraahim joogay oo namruud binu kancaan la dhihi jiray ayada ayaa dishayaa la yidhi oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku salliday markaasuu dhahay allah ka tegi maayo inuu miisaal yeelo kaneeca waxay tahay iyo famaa fawqahaa wixii ka sarreeya macnaha wixii ka weyn baa loola jeedaa waxaa kaloo fawqada loo isticmaalaa wixii markaasi ka hooseeyo tadallina way keentaa la yidhi kolka waxaa weeye ilaahay masalkaa markuu sameeyo waa lagu qaybsamayaa dadka mu'miniinta ayaa ilaahay ka warramayaa fa ama aladiina kuwa ayuu dhah ilaahay aamanuu rumeeyey fa yaclamuuna waxay ogsoon yihiin mu'miniintu annahu masalkaasu alxaqu mid xaqa inuu yahay mid saabit ah oo waxa weeye meesha ku habbooneed ku dhacay inuu yahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday mu'miniintu sidaas weeye maxaa yeele qofki mu'mina wixii alla xaggiisa ka yimaado waa rumaysan yahay wa ama aladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey fa yaquuluuna waxay ku qowlayaan maadaa maxay buu araada allaahu ilaahay ula jeedaa bi haadaa midka kan masalan min masalin xagga miisaalka masalantan waxay noqonaysaa tamyiis weeye masalan min masalin xagga miisaalka muxuu ula jeedaa maadu waxa weeye istifhaamu linkaari weye mubtade weye daaduna waxa weeye bimacno ladiyay noqonaysaaho bisilatiha weye ah, oo khabarkina noqonaysa macnaha waxay ka wadaan ayu faa'idatin fiihi weeye marka sidaa markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka jawaabaya yudillu alla waa ku luminayaa bihi masalkaas kasiiran wax badan ayaa ilaahay ku luminayaa oo xaqa ilaahay waa luminayaa kasiirkaasu waxa weeye kufaarta weeye maxaa yeelay adduunka mar walba gaalada iyo muslimiinta gaalada ayaa badan wayahdii bihi alla waa ku hanuuninayaa kasiiran wax badan oo mu'miniina maxaa yeelay mu'miniintu litasdiiqihim bihi way rumaynayaan wamaa yudilu bihi alla ku lumi maayowdha ilaahay ila alfaasiqiina kuwa faasiqiintaah oo daacada ilaahay ka baxay mooye marka hadda faasiqiinta ayaa ilaahay noo sifaynayaa alladiina faasiqiintaasoo yanquluuna burinaayow dha ilaahay cahdallaahi ilaahay ballankiisa burinaaya wixii ilaahay subxaanau watacaala uu kula ballamay oo kutubta ilaahay subxaanahu watacaala uu kula ballamay towreed iyo injiil wixii lagu qoray ilaan hadda yahuud baa laga soo warramaaye oo aheeday in nabiga calayhi salaam la rumeeyo kuwa burinaaya u dha ilaahay faasiqiintu marka hadda nimanka hadda aynu kasoo warramaynay ayaaba hadda loola jeedaahaa layidhi aladiina faasiqiintaasoo yanquluuna burinaaya w dha ilaahay cahdallaahi ilaahay ballankiisa min bacdi miisaaqihi adkayntiisi kabacdi ow dha ilaahay ballankaas markii lagu adkeeyey kabacdi burinaaye haddana ilaahay wuxuu yihi wayaqdacuuna goynaaya maa maakii amarallaahu ilaahay uu amray bihi maaga an yuusala in la xidhiiriyo haddana waxay goynayaan wixii allah uu amray in la xidhiisho oo aheeday markaasi nabiga calayhi salaatusalaam in la rumeeyo iyo waxaa ka mid a rajmigii ay qariyeen culamaaulyahuud iyo culum fara badan oo tawreed ku tiilo ay qariyeen haddana ilaahay wuxuu yidhi wayufsiduuna fasahaadinaya fil arli arrada fasahaadinaya maxaa yeele hadday caadiga ilaahay buriyaan oy waxay alla amray ay gooyaan waxaa ka dhalanaya ifsaad fil arli weeye wayufsiduuna fasahaadinayow dha ilaahay fil arli arlada fasahaadinaya oo macaasi ku fasahaadinaya iyo dadka inay iimaanka ka leexiyaan sidaa markay ku sifoobeen ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay almawsuufuuna bimaa dukira weeye sifooyinkaa lasoo sheegay kuwa lagu soo sifeeyey humul khaasiruuna waa kuwa khasaaray ayuu dha ilaahay kuwaasu way khasaareen maxaa yeela limasiirihim ila naari lmu'abbadati calayhim waxay ahaanayaan naar weligood ay ku jiraan inay ku daa'imayaan kolka marka hadda waxaa loo soo laabanayaa nimanka la yidhaahdo ahlu mako oo nabigeenna calayhi salaatuasalaam ka soo hor jeeday ayaa markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo noqonaya ayadoo adilooyin la tusinaayo allah subxaanahu wa tacaala in markaasi waxa uu sheegaayo xaq ay yihiin qiyaamada iyo bacsiga ay diidayaan inay xaq yihiin la tusaayo ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kayfa sidee baa takfuruuna aad u kufrinaysaanow dha ilaahay bilaahi alla seed ugu kufrinaysaan wa kuntum wowdaan ina la xaaleeyo ayaa waxaa la soo qadarayaa qad xarfu taxqiiq ahaa la yidhi wal xaal qad xaqeeqeha ayuu dha ilaahay kuntum aad ahaateen amwaatan kuwa dhintay aad ahaateen wal xaal qad xaqeeqee kuntum ahaateen amwaatan kuwa dhintay waxaa loola jeedaa waxaad aheedeen candhuuf oo maaragtay sulbiga aabba'diinna ku jira ayaad aheedeen fa axyaakum dabeedna alla waa idin nooleeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala riximka hooyadiin ayaa alla idinku nooleeyey adduunyada ayaa alla idinku nooleeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ruux ayuu idin geliyey istifaamtaa marka waxay noqonaysaa litacajub weeye waxaa lala tacajubayaa kufrigooda maca qiyaami lburhaani weeye ayadoo xuja ay qumayso amase waxaa laga wadaa hale istifhaamu linkaari wa tawbiikh uma bacdiyeedow dha ilaahay yumiitukum alla uu idin dilaayo ah, seed u kufrinaysaan adinkoo amwaad aheedeenow ilaahay oo alla idin nooleeyey suma bacdeeda yumiitukum alla idin dilaayo cinda intihaa'i aajaalikum weeye ajashiina hadday dhammaato alla uu idin dilaayo uma bacdigeeda yuxyiikum alla idin soo noolaynaayo maxaa yeele markii adduunyada la dhinto qiyaamo ayaa la isu soo bixinayaa ayaguna taasay diidan yihiin uma bacdigeedow dha ilaahay ilallah ilayhi ilallaahi alla xaggiisa turjacuuna laydin celinaayo oo alla xaggiisa laydin celinaayo waxaa laga wadaada turaduuna bacda albacsi weeye bacsiga bacdigiisa ayaa alla maxkamadiisii laydin geynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaashiina ayuu idinku jaasinayaa marka haddana ilaahay wuxuu noo keenayaa aayad oo waxaa weeye daliil u ah bacsiga markay ayagu inkireen inuu alla awood u leeyahay inuu dadka soo celiyo oo qiyaamada uu xisaabo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala huwa alla ayuu dha ilaahay alladii allah weeye khalaqa lakum idiin abuurow dha ilaahay maakii fil arri dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaal ou yaa kii dhan ayuu dha ilaahay haddana waxaa ku sugan nicmada weyn oo gaar ahaan bani aadamka alla uu siiyey oo wax la siiyey aysan jirin ayaa hadda ilaahay ka warramayaa muraadka hadda laga leeyahane waa caalamu sufli ayaa la yidhi bijamiici ajzaa'ih ashan oo fil arli ku jirtana waxay noqonaysaa liljinsi weeye toddobada arla ayay shamlinaysaa aa la yidhi maxaa yeele nacfiga bani aadamku uu ku haysto arladan dusheeda meel walba waa ka imaanayaa huwa allowdha ilaahay alladii allah weeye khalaqa lakum idiin abuuray maaskii fil arli dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaalow yaa kii dhan ayuu dha ilaahay litantaficuu bihi weeye saaad ugu intifaacdaan wa tactabiruuna way ku jirtaa aad ku cibro qaadataan maxaa yeele arlada markii lagu intifaacayo waxa koonkan yaalna in lagu cibro qaato oo alla lagu xasuuso ayaa la doonayaa suma bacdiyeedow dha ilaahay istawaa alla waa u qasday waxaa weeye bacda khalqil arli weeye arlada markuu abuuro bacdigeeda alla wuxuu u qasday ilasamaa'i samada ayuu ilaahay u qasday fa sawaahunna debeedna ilaahay wuxuu ka yeelay samadi sabca samaawaatin samayaalo oo todoba ah marka hadda aayaddan waxaa ku cad abuurka samaawaadka iyo arlada inay arladu ay horraysay waxaan ku tegi doonaa meel daahirka kuu sheegaysa in markaasi waxa weeye samadu ay horraysay laakiin waxa weeye arlada markii samaawaadka la fidinaayey waxay aheedaa layidhi qurra camalay aheedaa layidhi shay duuduubanoo meel yaalay aheeday kabacdi ayaa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala todobadaba sama markii alla uu taagay ayuu ku hoos fidiyaa layidhi markaa taas waxa weeye xagga fidinta walarla bacda dalika daxahaa haddii ilaahay yidhaah angu tegi doonaa uma istawaa alla waa u qastay istawaada bimacnaa qasada weeye ila samaa'i samada fasawaahunna dabeedna alla wuxuu ka yeelay sabca samaawaatin samayaalo oo todobaha ilaahay ka yeelay wa huwa allow dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun allihi ku cilmila weeye shay walba ilaahay caalim ayuu ku yahay mujmal iyo mufasal weeye kolka waxaa la leeyahay qoladiinaan mushrikiinta oo bacsiga inkiraayow afalaa tactabiruuna sow cibro qaadan maysaan ana alqaadira calaa khalqi daalika allaha qaadirka ku ah inuu abuuro koonkaas bilowgu horo wa huwa acdamu minkum agtiinana maxaa weeye haddana waxa weeye koonkaas idinka waa idinka weyah qaadirun calaa icaadatikum wey inuu idinka idin soo celiyo waa marka shay iska cadoo caqliga lagu fahmi karo markii intaa ilaahay adilooyinkaa ka soo warramay meeshaan waxaynu ka gelaynaa asalkeennii nabiyullaahi aadam ahay markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuraayey arrintaasu siday u dhacday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa taas oo ayaduna adillo ah oo bani aadamka markaasi alla uu ku mannaysanaayo wadkur xusow dheh ilaahay wadkur ficil ayaa meeshaan lagu qadaraya layidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wadkur xus sayidka moxamedkaaw ayuu dheh ilaahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la leeyahay arrintaan ummaddaada u sheeg wadkur xusow dhah ilaahay subxaanahu wa id waqti qaala rabbuka rabbigaagu uu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta uu u yidhi innii anigu jaacilun mid yeelaaya ayaan ahay malaa'igay fil arli arlada dhexdeeda khaliifatan khaliif ayaan yeelayaa khaliif waxaa weeye iiga khaliif noqda axkaamtayda fulinteeda ayaan yeelayaa marka hadda khaliifkaasu waxa weeye waa nebiyullaahi aadam ayaa la yidhi innii anigu ayuu dheh ilaahay jaacilun mid yeelaaya ayaan ahay fil arli ahlada dhexdeeda khaliifatan khaliif ayaan yeelayaa khaliif ayaan yeelayaa oo amarkayga markaasi ku fuli doona arlada ayaan yeelayaa marka hadda khaliif waxa looga yeelay baa la yidhi nebiyullaahi aadam xigmada ka dambaysa waxay culummadu yidhaahdeen alraxma bilcibaad weeye addoommanka oo loo naxariiso weeye ee macnuhu ma ahan baa la yidhi ee maaragtay laa liftikaarillaahi lahu weeye laa liiftiqaari illaahi lahu ilaahay inuu u baahan yahay oo makhluuq arladan ah ina uu yeelo kaalmo inay ilaahay ka dhigto taasu mustaxiil weeye dan ilaahay ka leeyahay maaha ee ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommanka ayaa loo naxariisanayaa maxaa yeele addoommanku waxaa la yidhi awood uma lahaa la yidhi awaamirta iyo nawaahida inay toos ilaahay subxaanahu wa tacaala ugala kulmaan awood uma lahaa la yidhi oo bilaa waasitatan alla ay wax ka qaataan bal waxay wax ku qaadanayaan biwaasitati malag malag waasidadiisa weeye marka raxmada ilaahay waxaa ka mid ahale iyo ludfiga alleh iyo ixsaanka in ilaahay rusul uu soo diro oo bashar ah rusushaasna waxa weeye ay waasido ay kasii noqdaan malaa'igtu sida qaalibkaa weeye marka hadda khaliifkan la yeelaayo aadam weeye abulbashar waaye basharka bani aadamka aabihiis waaye waxa weeye khaliifka koobaad weeye haddii la fiirshaa layidhi caalamul ajsaad la fiiriyo laakiin caalamul arwaax markii la fiiriyo khaliifuulawal rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ah maxaa yeela caarifka waa tow dhahay wain fa innii wa in kunta fa innii ayuu dhahay wa in kuntu ibni aadama suuratan falii fiihi macnan shaahidun biubuwatiyow dhah marka hadda aadam ayaa loola jeedaa aadam waxa loogu baxshay arlada waxa weeye dusheeda ama arlada maaragtay hubkeeda koro ayaa laga soo qaadaa layidhi jamiicu ajzaa'iha ayaa laga soo qaadaa yidhi arladana waxa weeye waa lixdan jus ayaa la yidhi markaasay culummadu waxay yidhaahdeen dabaa'icda oo maaragtay bani aadamka lixdankaas dabeeco ayay u qaybsan tahay kafaarada oo dihaarka iyo midda soonka lixdan ayaa laga dhigay cumru waxaa la sheegay wuxuu noolay ilaaha ku cilmi lehe sagaal boqol iyo lixdan sano ayuu noolay baa layidhi mana dhiman baa la yidhi aadam ilaa owlaaddiisa ou ka arkaa la yidhi boqol kun oo adduunyada camiray oo sanaa'ic iyo wax walba ku camiraa la yidhi marka hadda aadam sidaas ayuu ahaayo waa abulbasharkii koowaad weeye khaliifatan fil ardi ow dha ilaahay markii sidaas malaa'igtii ilaahay yidhi qaaluu waxay yidhaahdeenoo dha ilaahay malaa'igti atajcalu ma yeelaysaa allow fiihaa arlada dhexdeeda man duul miyaad yeelaysaa yufsidu fasahaadinaya fiiha fil ardi arlada fasahaadinaya mid maxsi ku fasaadinaya oo wayasi ku dimaa dhiigyaala daadinaya walxaal naxnu annagu nusabbixu aanu kugu tasbiixsanayno bixamdika multabisiina xaalanahay kuwa ku dheehan bixamdika xamdigaaga oo wa nuqadisu laka ilaahw aan ku nasahayno sidaa markay yidhaahdeen qaala ilaahay wuxuu yidhi innii anugu aclamu waxaan ogaha malaa'igay maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayna maslaxa adin ka ogsoonayna ayaan ogahay marka sidaa ayaan u yeelayaa malaa'igtu markii sidaas la yidhi waxay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yusidu fiiha arlada miyaad yeelaysaa ruux fasahaadinaya oo macsi ku fasahaadinaya maxaa yeele malaa'igtu waxay daalaca jireen looxulmaxfuudka bani aadamka marka dhibkiisa iyo waxa uu samaynaayo waxaasay arki jireen kolka taasay marka ka warramayaan wayasiku dimaa'iyin haddana dhiigyaala ku daadinaya oo isdilaya ayay yidhaahdeen marka waxaa la sheegay qola la yidhaha banuljaan ayaa adduunkan usoo horreeyey oo kumanaan sano joogay macaasiya wax walbay ku camireen kolkaas ayaa waxa weeye laga dardiyaa layidhi marka sidaas ayaa le ilaahay malaa'ig ayuu kusoo diray qolada banujaanka markaasay jazaa'irka iyo buuraha ay u buriyeen sidii oo kaley marka ka cabirayaan ba layidhi ama looxu maxfuudkaay arki jireen kolkaasay bani aadamka sifaadkiisa ogaadeen haddana waxay yidhahdeen wa naxnu nusabixu bixamdik annaga ayaa kugu tasbiixsanayno cibaado haddii la yidhaha ilahu annagaa ku caabudayna wanuqadisu laka annaga ayaa ku dahirayno ku nasahayna weeye waxaan laa'iq ku ahaynin sidaa markay yidhah marka waxay ka wadaan fa naxnu axaqu bilistikhlaaf annaga ayaa khaliifnimada ku xaq leh iska day bay ilaahay ilaahayow eh, aadam abuurkiisa qaala ilaahay wuxuu yidhi innii anigu aclamu waxaan ogahay maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayna maslaxad eedan ogayna ayaan ogahay oo aadam in laga khaliif yeelo arradan looga khaliif yeelo ah haddana duriyadiisa waxaa ku jira mid ilaahay adeecaya iyo mid caasinaaya marka cadli ayaa dhexooda ka daahiraaya kolkaasay waxay dhaheen dhaheenaa layidhi rabbigayna ma abuuraayo khalqi annaga naga karaamo badan waxa weeye ma abuuraayo haddana waxa weeye naga cilmi badan maxaa yeele annaga ayaa horraynay annagu waxaan arkaynaa wax waxaa weeye markaas kaas uusan arkaynin markaasaa ilaahay aadam abuuraa layidhi arli uu ka abuuray arlada wejigeeda markaas waxaa weeye marka waxaa weeye waxaa layidhi markaasi arlada ayaa qablo laga soo qaaday alwaanteed oo dhan markaasaa laysku cajiinay biyo kala duwan markaasaa ilaahay simay ruux ayaa la geliyey xayawaan oo xasaas oo dareen leh ayuu noqday layahay bacda maa uu ahay jamaadaa layidhi marka hadda malaa'igtu markay saas dheheenaa layidhi waxaa jirtaa layidhi insaanka saddex shay ayaa ku sugan baa layidhi waxaa ku sugan quwo la yidhaahdo quwatu shahwa iyo quwatu qalabiya iyo markaasi quwatu caqliya waxaa weeye shahwa awood shahwaa ku jirta insaanka mid care ayaa ku jirta mid caqliyaa ku jirta marka labada hore haddii la fiirshaa la yidhi nuqsaan baa ku dhacaysa insaanka haddii la fiirshaa la yidhi maaragtay midda dambane kaamil iyo fadli ayuu helayaa marka malaa'igtu waxay fiiriyeen baa layidhi labada horo midda saddexaadna ma fiirin markaysaa u doodaayena layidhi marka sidaas markay dhacday waxa weeye sidaas ayaa marka ilaahay uu ka dhigay arrintii cilmiga ilaahay ayaa marka wax walba og marka casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بسم الله الرحمن الرحيم وعلم وبربري آدم آدم الأسماء مقعانت أيو بربري alle kullahaa dhammaanteeda suma bacdiyeeda cara lahum alla wuxuu u bandhigay musamayaadkii cala almalaa'ikati malaa'igta ayuu u bandhigay faqaala dabeedna wuxuu u dhahay ilaahay malaa'igti ambi'uunii ii warama biasmaa'i haa ulaa'i kuwaan magcaantooda ii warrama in kuntum haddaad ahaateen malaa'igay saadiqiina kuwa run sheegaaya waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey qisadii nebiyullaahi aadam oo abulbashar ayaynu kusoo jirnay markii ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuraayey oo markaasi abuurkaas loo bandhigay malaa'igta ayaa ilaahay noo soo sheegay oo ilaahay wuxuuna soo yidhi isagoo rasuulkiisa la khidaabayo waxaad xustaa saydka maxamedka ahow waktigii rabbigaagu ou malaa'igta u dhahay waxaan yeelayaa arladan dhexeeda khaliif ayaan yeelayaa oo waxa weeye axkaamteyda fulinteeda iiga khaliif ah malaa'igtu markaas waxay yidhaahdeen allow ma waxaad yeelaysaa arlada dhexdeeda mid arlada fasahaadinayo ee dhiig ku daadinaya miyaad yeelaysaa annagoo anagu ku nasahayna xamdigaaga annagoo ku neehan haddana ku dhahirayna oo kaa nasahayna waxaan laa'iq ku ahaynin annaga ayaa ku xaqnimo badan istikhlaafka saasay ka wadaan ilaahay markaas wuxuu dhahay inii aclamu maa laa taclamuun anigu waxaan ogahay malaa'igoy waxaadan ogsoonayna oo waxa weeye khaliif in laga dhiga aadam basraxweyn ayaa ku sugan adinku laakiin ma garanaysiin duriyadiisa waxaa ku jira mid mudiica iyo mid caasiya cadli ayaa dhexdooda ka daahiraya markaasay malaa'igtu waxay yidhaahdeenaa la yidhi hoos isu dhaheen dhexdooda rabbigayna ma abuuraayo khalqi oo waxa weeye annaga nooga karaamo badan haddana annaga naga aqoon badan maxaa yeelay annagu horay annaga ayaa saabiqada u lahaynay haddana waxa weeye waxaanu arkaynaa wax uusan markaasi arkaynin oo markaasi khalqigaasi uusan arkaynin aadam ula jeedaan marka ilaahay aadam u abuuraa la yidhi sidaa horey u soo marnay markii la abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtii markaasi ayaa ilaahay xujaynaya ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanau watacaala wacallama alla waa barbaray aadama aadamow dha ilaahay alasmaa'a magcaanta ayuu barbaray magcaantan waxaa weeye asmaaulmusamayaad weeye waxyaabaha waxa lagu magacaabo magcaantooda weeye kullahaa dhammaanteedow ilaahay waxyaabaha hadda adduunyadan loogaga dhaqmayo weeye xeerada iyo fandhaalka iyo faaska iyo weelka iyo qarsinka waxaas ayaa la balaalayay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qalbigiisa ku riday ilhaam ku gelisiiyey aqoonta shaygaas inuu aqoon u lahaado waxyaabaha lagu dhaqmo oo markaasi dadku ay ku dhaqmaayaan musamayaadkaas ayaa la baray markaasuu dha ilaahay wacallama alla waa barbaray aadama aadam alasmaaa asmaa'a magcaantiiu baray kullahaa dhammaanteeda markii aadam la baray wixii asmaada ahay oo qalbigiisa lagu sharxay ilaahay wuxuu yihi suma bacdiyeeda cara lahum alla waa bandhigay musamayaadkii wuxuu waxaa weeye aadam la baray cala almalaa'ikati malaa'igta ayuu u bandhigay faqaala dabeedna wuxuu dhahay malaa'igta asagoo ilaahay tabkiid uga dhigaaya ambi-uuni iyo warrama malaa'igay biasmaa'i haa ulaai kuwaan magacaankooda ii sheega wixii markaasi lagu dhaqmaayo xeeradii iyo fandhaalkii iyo weelkii iyo waxa weeye eh, dheegii iyo waxaas ayaa lasoo dhigay halkaan aadamna markaasi meesha ayuu taagan yahay waana la barayo asagoo korkuu ka yaqaanaa malaa'igtu waa markii ilaahay wuxuu dhahay iyo warrama biasmaa'i haaulaa'i waxyaabahan musamayaadka magacaantooda iyo warrama in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa kun sheegaaya oo aad ku sheegaysiin inaanan abuuraynin ah, wax idinka idinka cilmi badan haddana waxaa weeye idinku khaliifnimada aad ku xaq leedihiin markii sidaas ilaahay yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen odha ilaahay malaa'igti subxaanaka ilaahw nasahnaantaadii fafdiyanaa laka allaw kuu sugnaatay ilaah waxaad ka nasahantahay ictiraal in lagu caarimo lagaa hor yimaado laa cilma cilmi lana annaga nooguma sugnaanin ilaa maakii mooyaane calamkana aadna bartay ilaahay waxaan aqoon u leenahay oo waxaad adiguna bartay ahaynin annagu ma naqaano wax walbana ilaah waad ka nasaan oo aan laa'iq ku ahaynin laa cilma aqoon lana annaga nooguma sugnaanin ilaa maakii mooyaane calamkana aadna bartay inaka adiguna anta adigu ta'kiid weeye allow alcaliimu allayku cilmila ayaa tahay shay kasta alxakiimu allaykal suuban ayaa tahay oo shayna waxaa weeye cilmigiisa xigmadiisa usan ka baxaynin shay walbana waxaa weye maxalkiisa dejinaaya allow sidaas ayaa ka yidhaahdeen sidaas markii waxaa weeye ay u xujoodeen malaa'igti qaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ou aadam u dhahay yaa aadamu aadamow ambi'hum u biasmaa'ihim kuwaan magcaantooda u sheegoo malaa'igta u sheegaa la yidhi oo u sheeg waxa loola jeedo magacooda u sheeg xikmada loo jideeyo ee loo sameeyo loogu dhaqmaayo u sheeg ayaa la yidhi qaala ilaahay wuxu yuri subxaana wa tacaala yaa aadamu aadamow ambi'hum ukhabar khabar biasmaa'ihim musamayaadkan magacaantooda u sheeg sidaa markii la yidhi fasamaa kula shayin biismihi wadakara xikmatahu allatii khuliqa lahaa nabiyullaahi aadam shay kasta magaciisa ku sheegay haddana xikmada loo sameeyey ayuu sheegay oo kan sidaanaa loogu isticmaala kan sidaanaa la yeela ayuu dhahay arrintaas markay dhacday ilahay wuxu yidhi falamaa goortii amba'ahum oo u warramay aadam malaa'igtii biasmaa'ihi magacaantooda u warramo musamayaadkii qaala ilaahay malaa'igtii waxau u dhahay alam aqul lakum sow idiinma dhihin malaa'igay innii anigu aclamu waxaan ogahay kayba samaawaati samaawaadka qaybkooda iyo wal arli ahlada wixii koonkan ku ciilan ayaan anigu caalim ku ah sow idiinma dhihin maxaa yeele ilaahay subxaanau wa tacaala innii aclamu maa laa taclamuuna ayuu dhahay waxaan ogahay waxaadan ogsoonayna marka hadda abuurka aadam la abuuray oo khaliif laga dhigaayo walax idinku aadan ka ogeyna ayaan anigu ka ogow ilaahay ay aliga abuuray baan ah alam aqul lakum sow idinma dhihnowdh ilaahay inii anigu aclamu waan ogahay qayba samaawaati samaawaati qaybkooda iyo wal ahl ahlada koonkaan waxa ku ceelan ayaan ogahay ilaahay isaga wax kama ceelane qaybku waxa weeye markii loo nisbeeyo makhluuqaadka weeye wa aclamu waxaan ogaw dha haddana ilaahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan waa markay yidhaahdeen atajcalu fiiha weeye man yusudu fiiha wayasfiku dimaa wa aclamu waxaan ogaw dhahay alla maa tubduuna waxaad muujinaysiin iyo wamaa tikuntum aad ahaateen taktumuuna kuwa qariyo iyo wamaa kuntum aad ahaateen malaaigay tagtumuuna kuwa qariyo maxaa yala waxay siraysteen lam yakhluq allaahu akrama calayhi mina walaa aclama yidhaah ilaahay wax annaga nooga karaam badan oo nooga aqoon badan abuuri maayo xaggee loo wadaa xaggee loo wadaa makhluuq ana yidhaahdeen hoosay isu dheheen markaasuu dha ilaahay waxaad muujiseen oo aniga ii sheegteen iyo wixii aad qariseen intaasba ilaahay wuxuu yihi subxaana wa caalim ayaan ku ahay buu dhah ilahi subxana wa tacaala waqfir xusow dha ilaahay faydka maxamedka ahow id qulna aan u dhahnow dha ilaahay lilmalaa'ikati malaa'igti usjuduu u sujuuda liaadama aadam usujuuda sujuuda fasajaduu dabeedna way sujuudeenow dha ilaahay ilaa laakina ibliisa ibliisow dha ilaahay abaa sujuudi waa diiday wastakbara waana isweynaysiiyey wa kaana wuxuuna ahay cilmiga ilaahay azaliga min alkaafiriina kaafiriinta mid ka mid ah ayuu ahay markii waxa weeye amuurahaasu ay dhaceen ilaahay wuxuu noo kaga warramayaa malaa'igtii in yaa ilaahay uu yidhi usujuuda aadam weeye haddii hadda masalan hadda la yidhahdo wadkura horta meeshaan lagu qadarayaa maxaa yeela cidda darafkeedi ciddan oo markaasi darafa caamilkeediyaa maxduuf weeye taqdiirta wadkur waaye wataqowna ayaa laga wadaa haddii la yidhahdo masalanba ba qasaska waxaa weeye qisada in la sheego ee waktiga in la sheega maahan waxaa la leeyahay taqdiirtan waxa weeye qisadii oo waktigaas dhacday sheeg ayaa nabiga leeyahay alayh salaatu wasalaam arrintaana waxay ahayd baa la yidhi nabiyullaahi aadam markii la abuuray kabacdi oo ruuxa la geliyey oo haddana waxa weeye musamayaadkii malaa'igta loo bandhigay aadamna waxa weeye waxyaabihii ou sheegay ayaa alla wuxuu amray ay culimmada ahlu siiradu yidhaahdeen in markaasi waxa weeye aadam ay u sujuudaan weeye sujuud oo markaasi inxino ah waxaana arrintaas keenay yidhaahdeen culimmada gaar ahaan kuwa ahlu eh, cilmi adabka waxay yidhaahdeen sheekhoodiiyou noqday aadam maxaa yeele waxbuu baray sheekha xaqiisana waxaa ka mid a in la tacdiimiyo la weyneeyo saasaa markaasaa loo amray inay aadam u sujuudaan oo waxaa la tusinayaa maqaamkiisa ilaahay agtiisa inuu ku sarreeyo haddana waxaa weeye waxbuu baray maxaa yeele qofka wixii ilaahay uu baray oodan adigu aqoonin markii adiga uu ku baro waxa weeye mucallimkaagu weeye waxuu kaa mudan yahay xurmo iyo tacdiim sou kaa mudan yahay wafkuru sawdha ilaahay in wakti qulnaa aan u dhahnay lilmalaa'ikati malaa'igta aan u dhahnay isjuduu u sujuuda malaa'igay liaadama aadam u sujuuda sujuud oo taxiyaah oo inxinaa weeye sida loo badan yahay sujuud oo walcujabati ahna waa la sheegay maxaa yeele ilaahay yaa iskala taasoo ilaahay qeyrkiis hadii loo samarka waa lagu gaaloobaya laakiin culamada qaar waxay yidhahdeen haddiiba ilaahay wix uu iskalahay isaga uu bixiyo ha loo sujuudo aadam dhahay in daahirkeeda lagu fasira xataa waxba kama dhibayso labadaas qaybood ayaa mufasiriintu odhaysanta fasajaduu way sujuudeenoo ilaahay malaa'igti ilaa laakin ayuu dha ilaahay ibliis ibliis ibliiska waxa weeye abuljinni baa lay jinniga aabiis waaye oo markaasi malaaigta ayuu dhex joogi jiray malaaigta ayuu iska dhex joogi jiray laakin kana mid uusan ahayni malaaigta ayuu iska dhex joogi jiray kana mid ma ahayni hadda marka qisada ibliis qur-aanka waxaa lagu soo celceliyey todoba mawlacaa layidhi suurat lbaqara waa lagu sheegay suurat alaxraaf waa lagu sheegay suurat lxijr waa lagu sheegay suurat lisra waa lagu sheegay suurat lkahf waa lagu sheegay suurat dhah waa lagu sheegay suurat saad waa lagu sheegay rasuulkeena calayhi salatu salaam ayaa intaa safiyo looga dhigaya bani aadamkana cibraa looga dhigayaa oo waxaa la rabaa qofka caabidka ahu inuunan markaas uusan cibaadisi ku kasoomin midka caasiga ahun inuusan quusanin maxaa yeele sida hadda markaasi alusiira ay soo wariyeen ama meelaha qaarka afarta qaarkood ibliis muddo aad iyo aad u fara badan ayuu markaasu ilaahay caabudaayey kacbulaxbaar shiika la yidhahdo waxau dhahay ibliis oo laciina khaasinka jannada ayuu ahay afartan kun oo sano weeye malaa'igtuu la jiri jiray afar sideetan kun oo sano waa wacdinaayey labaatan kun oo sano ayuu malaa'igta wacdinaayay sheekh dadka wacdi ahay sayidul sayidulkuruubiyiin malaa'igta kuruubihii ay sayidkooda ahay soddon kun oo sano ruuxaaniyiinta sayidkooda ahay kun sano carshiga ayuu dhawaafay hareerihiisa afar eh, toban iyo afar kun oo sano ayaa la sheegay magacaan fara badan oo mid walba wanaag oo ku kutusinayo ayuuna ku lahay intaasoo samaawaadka laakiin lawxu maxfuuda waxaa ugu tiilay ibliis ayaa ugu tiilay asaguna qaafir ayuu ciribtiisa ka ahay marka hadda waxa loosoo soo celcelinayo qofka caabidkaahoo wanaagsan inayna kasoominaa loo baahan yahay oo saas dhehen adiga cibaadaada sidaan weeye waxa weeye maaragtay waaba beri aadba taaba qofka markaasi oo caasigaane naxariista ilahay inuusan ka quusanin marka ilahi wuxu uhi subxaana watacaala ilaa laakina ibliisa ibliis ow dha isnaa isnaha laga dhigaya maxaa malaa'igta ka mid maaha weli bacd alculamaai markaasi sidaa hadda eh, uu jawaabay ibnu xaji alhaytamiyo ou leeyahay markaasi istisnaha mutasil weeye ilaa laakin ibliisa ibliisow dha ilaahay abaa waa diiday sujuudi waa diiday wastakbara waana isweynaysiiyey waa taw dhah waa kutay doona ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wakhalaqta min diinin waa taw dhah wa kaana wuxuu ahaayow dha ilaahay ibliis cilmiga ilaahay asaliga min alkaafiriina kaafiriinta mid ka mid ah saabiqadiisa ayaa xumeeday wa qulnaa waxaan dhahnow dha ilaahay ya aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa zawjuka zawjadaada xawa ah aljanata jannada dega wa qulnaa waxaan dhahnow dha ilaahay ya aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wazawjuka zawjadaa wazawj nin kale waa naagtana waa leeyahay xawo weye waxaa laga abuuray foortiisa bidixda ayaa laga abuuray sida meelo badan soo aruurtay marka xawo waxa xawo loogu magacaabaa layidhi liannahaa khuliqad min xayin xay ayaa laga abuuray wakulaa cuna ayaan u dhahnay ba ilaahay minhaa jannada xaggeeda raqadan aglan inay markaa soo qadarto masdara ka bacdi ka sifay aglan cunid cuna agligaasoo raqadan oo waasaca oo waxa weeye aan la iska shiraynin xaysu meel alaale meeshu shitumaa aad doontiin jannada ka una walaa taqrabaahana u dhowaana haadihi shajarata geedan oo tana hu walaa taqrabaaha u dhowaana haadihi shajarata geedan oo tana oo ha iska cunana weeye waa baasha geedda la yidhahdo xindadaa la yidhi amase karamkeeda ilaah ku cemile oo fatakuuna aad ahaatiin min aldaalimiina kuwa daalimiintaa kuwa kamida aad ahaatiin oo amarka ilaahay subxaanau watacaala caasiyey fatakuuna aad ahaatiin min aldaalimiina ay ladiina tacadow xuduudallahi kuwa xuduudda ilaahay gudbay sidaas markii ilaahay uu kula dardaarmay alla wuxuu yidhi faazalla waxaa simbiribixiyey humaa xaawa iyo aadamow ilaahay ashaydaanu shaydaankiyaa simbiribixiyey ibliis ahay faazalla waxaa simbiribixiyey dha ilaahay humaa xaawa iyo aadamow ilaahay ashaydaanu shaydaanki ayaa canhaa can iljannati jannadii ka simbiribixiyey oo masalan ba waxa u dhahay sida hadda suuratu dhahan ugu tegi doono hal adullukumaa calaa shajarati alkhuldi wa mulki laa yabla war maydin tusiyaa geedda haddii la cuna jannada lagu waaraayo iyo mulkiga waxaa weeye aan baariyoobaynin marna ilaahay waa kau dhahay waqaasamahumaa inii lakumaa la min anaasixiin waxaa weeye xaawiya aadam waa u dhaartay waxuuna ugu dhaartay inuu u naseexaynaayo arrintan ayuuna u sheegay markaasay geedda cunaynaa la yidhi maxaa yeele nabiyullaahi aadam waxay ta'wiishaday yidhaahdaan alculummadu oo mufasiriinta waxay ta'wiishanaayey wuxuu isdhahayay asaga qof ilaahay been ugu dhaaranaysa ma jirto isdhahayo ee hadda waxa weeye camdi uma uusan samayn arrintaas marka sidaas daraaddeed ayay ayaysa arrintaasu dembi noqonayn laakiin bayaankeeda haddii ilahay ilaha suuratu dhahan uu tegi doonaa fa akhrajahumaa dabeedna wuxuu ka bixiyey dha ilaahay mimaa kii kaana ay ahaadeen fiihi maaga oo nimcaah ayuu ka saaray fa akhrajahumaa wuxuu ka bixiyey xaawa-iyo aadam ibliis mimaa kaana fiihi waxay ahaayeen nimcadii jannada ay ku jireen wa qulnaa waxaan u dhahnay dha ilaahay ubiduu deg oo arlada u dega aadam iyo xaawow iyo wixii idinku asamlisiin weligaas waa u jamaacaha waxa weeye waxaa laga wadaa ayagoo duriyadooda waqulnaa waxaan dhahnay dha ilaahay ihdiduu dega ayaan u dhahnay bacdukum barkiin xaal ayuu dha ilaahay subxaana watacaala tacaala libacdin barka kale aduwun cadow uu yahay bacdukum barkiin xaal libacdin barka kale aduwun cadow u yahay waxaa laga wadaa bacdu duriya ayaa bacdiga kale cadow ah maxaa yeele bani aadamkaanu waa ka cadow isu ah oo isdhibaaya oo isdilaaya waa shay ilaahi subxaana watacaala horay u qadaro asariya weeye walakum maxaa idinkugu sugnaadaan u dhahnay dha ilaahay fil arli arlada dhexdeeda mustaqarun makaanu sugnaasho arladana waxa weeye waxaa isku leedihiin mawlicu qaraar wax ilaahay subxaana tacaala horay u qadara weeye gadaal damaanta ka bayaanin doonaa walakum waxaa idinkugu sugnaaday fil arli arlada mustaqarrun makaanu sugnaasho iyo wa mataacun mataac waxaad ku raaxaysataan oo arlada nabaadkeeda ah ilaa xiinin waqti intii laga gaaraayo oo ajashiinu ay ka dhammaanayso arrintaas markay dhacday ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala fatalaqaa waa la kulmay aadamu aadami min rabbigiisa kelimaatin kelimaad ayuu kala kulmay aadam markii arrintaas ay ka dhacday fatalaqaa aadamu aadam waa kala kulmaw dha ilaahay min rabbii rabbigiisa kelimaatin kelimooyin ayuu kala kulmay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ilhaamiyey waa rabbanaa dalabnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakun alkhaasiriin haddii ilahay yidhaha suuratu laxraaf ayaan usii tegi doonaa fataaba deedna ilaahay waa kusoo noqday caleyh korkiisa oo ilaahay subxaanau watacaala waa ku soo noqday ayadoo hadda arrintaasi dembi aysan haynin oo insha allahu tacaala qisooyinka kale oo dambe oo imaan doona aanu maaragtay ku bayaani doono inahu allowdha ilaahay yo tawaabu allaga tooba aqbalid badan weeye alle oo addoomankiisa toobada ka aqbala arraxiimu allihu naxariista weeye inahu allowdha ilaahay huwa tawaabu allaga tooba aqbalid badan weeye arraxiimu allihu naxariista weeye kasiiru toobati bimacnaa waxa weeye addoonku kulamaa baa la yidhi wataaba mar allaala marka addoonka uu dimbaabo oo ilaahay usoo noqdo alla waa ka aqbalaya marka ilaahay waa kasiiru lqabuul litawbati man taaba weeye qabuulkiisa ayaa badan oo ka aqbalaya toobada qofka tooba keena addoonka waxaa lagu magacaabay tawaab ayaa lagu magacaabay waxaa loogu magacaabay kullamaa agmada nadima weeye marko mar alaale markuu dimbaabo waa ka shallaayayaa ilaahayou dembi dhaaf weydiisanayaa waxa weeye dembigana ma daa'imaayo weeye toobada addoonka waxaa markaasi shuruudeeda kamid a inuu ka shallaayo wuxuu sameeyey inuu dembiga oo ka foqo inuu u qasday inuusan u noqonaynin haddii macsidaas waxa weeye makhluuq dembi uu ka gala ay taane shardi afaraadaa ku jiro wixii madaalimta ahyay dadka ka dulmiyey inuu u celiyaa weeye maal hadday yihiin waa inuu u celiyaa haddii waxaa weeye cirligooda wax ka sheego masaamaxa waa inuu weydiistaa wax kasta saasaa loo baahanya weye marka waxaa weeye falikullin min alcabdi warabbi yaa layidhi yusamaa tawaaban weeye wajkaan hadda aan soo sheegna marka loo fiiriyo ilaahay subxaanau wa tacaala marka waa tawaabu raxiim weeye qulnaa waxaan dhahnaw dha ilaahay ihduduu dega minhaa jannada xaggeeda ka dega aadam iyo xawow iyo waxa aad jamiican xaal aatiin kuwa dhan wax hadda marka tan loo soo celiyo waxaa lagu cadfayaa fa imaa ya'tiyana kumeye ee horaa loo soo sheegay qulnaa waxaan dhahnay dha ilaahay uguduu dega minhaa jannada ka dega jamiican xaal aatiin kuwa dhan fa imaa ya'tiyanakum hadduu idin yimaado oo idin yimaado minii aniga xaggeeda yahuudan hanuun hadduu idinka yimaado haddii kitaab iyo rasuul ou idin yimaado weeye waxaa ilaahay la warramayaa jamiicu bani aadam oo dhan ayaa alla wuxuu leeyahay faima ya'tiyanakum haddii ou idin yimaado ou idin yimaado minii aniga xaggayga kitaabun kitaab u idinka hudan hani u idinka yimaado waxaa laga wadaa kitaab iyo rasuul weeye marka waxaa laga wadaa kitaab iyo rasuul ayaa laga wadaa hanuunku waxaa weeye mutlaqun daalun cala allahi weeye muraadka waxaa weeye rasuulka laga wadana markaasi waxaa weeye waa kitaab oo rasuul markaasi lagu soo dejiyey laga soo bilaabo nabiy llaahi aadam ilaa nabigeena alayh isalaatu wasalaam weeye marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala faimaa fa imaa ya'tiyanakum idin yimaado oo idin yimaado minii aniga xaggeyga hudan hanuun ou idinkaga yimaado faman tabica ruuxi raaya raaca hudaayo hanuunkayga faman tabica ruuxi raaca hudaayo hanuunkayga oo aniga i rumeeya hanuunkaasna ku camal fala oo daacadayda sameeya falaa khawfun cabsi alayhum korkood ahaan maysow dha ilaahay maalinta qiyaamo oo markaas ay khawfayaan dadku walaahu man mana aanayaan o ilaahay yaxsan kuwa tiiraanyooda falaa khawfun cabsi ow dha ilaahay calayhim korkooda ahaan mayso waxaa weeye mankiiba jamca noqoto weeye walaa humana ahaanayaanoo dha ilahi subxaanau watacaala yaxzanna kuwa tiiraayooda haamaayaan aakhiro weeye jannada ayay gelayaan ilaahay subxaanau watacaala ayagoon khawf iyo markaasi tiiraanyo midna aanan lahayn weeye dadka wanaagsan markii ilaahay uu ka warramay waladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna waa masalan ba hadda kutubta iyo rususha lala soo diro kuwa beeniyey والذيina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waara weeye maakisuuna abadan weligoodbay ku nigaanayaan waxa weeye mana ka gaboobaayaan mana ka baxaayaan ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waara wdha ilaahay yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow yaa bani israa'iila owlaadu yacquubow ayuu ilaahay idkuruu xasuusta nicmatiya nicmadayda allah allatiya nicmadaasoo ancamta calaykumaa idinkugu nimceeyey wa awfuu oofiyow dha ilaahay ducaadii ballankayda oofiya oo idinkula ballamo nabi maxamed in la rumeeyo ay ka mid tahay ufi aniguna waan oofinayaa bicahdikum ballankiina waan oofinayaa weyaayo aniga oo kaliyana farabuuna iga cabsada ayuu dhah ilaahi subxana wa tacaala hadda ilaahay subxaana wa tacaala suuraddatan markii uu nooga soo waramaayey waxaa ilaahay uu noo soo sheegay khidaab uu la khidaabayo mukallafiinta si cumuum oo caama u ilahay u khidaabayo suuradda awalkeedii waxaa ilaahay ku labeeyey abuurkii aadam ayaa ilahay ku labeeyey iyo qisadiisii maca ibliis weeye waxaa ilaahay ku saddexeeyey reer banu israa'iil in laga warramo oo hadda meeshaan aynu ka gelayno reer banu israa'iilkaas ha ahaadaano kuwa nabiga calayhi salaatu salaam zamankiisa joogay ama kuwa ka horreeba ha ahaadaano iyo waxyaabo ayaga ku tacalluqaaya ayaa meeshaan loogaga warramayaa laga bilaabo halka kan ilaa juska uu ka dhammaanayo laga gaarayo sayaquulu sufahaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tirtirsiinayaa reer banu israa'iil soddon umuurood ilaahay wuxuu ku tirtirsiinayaa nimcooyin oo toban ah iyo qabaa'ix oo tobanoo hay sameeyeen iyo intiqaamaar aadgu aargurasho ilaahay uu ka aarguta markay macsida sameeyeen oo toban ah ayaa halkaa laga bilaabo ilaa sayaquul ayaa lagu sheegi doonaa xigmada markaasi reer banu israa'iil looga warramaayo kuwaasoo waxaa weeye kuwa hore oo nabigeenna ka horreeyana ah waxa weeye a layidhi ayagoo haddana waxa weeye aan lagula khidaabin iimaan rasuulkeena ay rumeeyaan waa sidee ba layidhi waxaa layidhi wixii nabigeena alayhi salatu slam ziminkiisa joogay reer banu israa'iila ah. ayaa waxay sheegan jireen ba layidhi aaba'doodu inay raadkooda ay ku joogaan ayagana ay raacsan yihiin usuushooduna inay shay wanaagsan ay ku sugnaayeen oy ayaguna ku raacsan yihiin markaasa allah wuxuu caddaynaya subxaanahu wa tacaala nimcooyin oo ilaahay uu nimceeyey usuushoodii haddana ilaahay wuxuu caddaynayaa inay markaasi nicmadaas qabaa'ir iyo dunuub ay qaabishiyeen waxaa ilaahay caddaynayaa haddana in ilaahay subxaanahu watacaala korkooda uu ku soo dejiyey cadaab uu ku soo dejiyey si waxaa weeye ay uga cibro qaataan dadka ayaga ka dambeeya uga cibro qaataan ayaa markaasaa looga warramaya arrintanaa layidhi ilahay ugu yidhi yaa bani israa'iila reer banu israa'iilow owlaadu yacquubow israa'iil waxaa weeye nabiyullaahi yacquub weeye israa'iil macnahoodu waxaa weeye cabdullaahi waaya la yidhi oo waxa weeye israa'iil yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim weeye khaliiluraxmaan isra macnaheedu waxa weye luqadaa suryaaniyada waa cabdu iilna waa allah weeye yaa bani israa'iilo reer banu israa'iilow ayuu dha ilaahay udkuruu xasuusta nicmatiya allah tii nicmadaasoo ancamta calaykum aan idinku nimceeyey khitaabku waa kuwii nabigeena calayhi salatu salaam zimink ziminkiisa joogay waxaase laga warramayaa aabaa'doodii waxaa ka mid ah waxa loogu nimceeyey fircawn oo ilaahay uu ka koriyey baddi loo dhambalay daruurtii lagu hareeyey waxyaabo fara badan weeye wa ufuu oofiya bicahdii ballankayga oofiya idinkula ballamay oo nabi maxamed la rumay ay kamid tahay uufi aniguna waan oofinayaa bicahdiku ballankiina hadda laakiin cid walba waa la leeyahayo ilaahay cid walba ballankeyga oofi ayuu leeyahay kaaga ayaan oofinayaa ilahay ballankiisa markii la oofiyo ayaa ilaahay waxau noo yago hasna noo oofinayaa reer banu israa'iil keliya gooni kuma ahan weyaaye aniga oo kaliyahayd ilaahay farrag weyn iga cabsada oo ballankaan iska tegaysaan iska ilaaliya weeye waaminuu rumeeya dha ilaahay bimaa kii anzalta aan dejiyey oo qur-aankaasa waaminuu rumeeya bimaa kii anzalta aan dejiyey musadiqan xaalow waa kii u rumaynaayo limaa kii macakum ihiin ahaaday oo tawreed u rumaynaayo waxaa weeye waa waafaqsan yahay xagga tawxiidka ee nubuwa ku waafaqsan yahay walaa takuunuuha ahaaninow dha ilaahay walaa takuunuuha ahaanina awala kaafirin mid kufriya kufriyatan ugu horeeyo oo biilkaas ku kufriya weeye qur-aankaan la soo dejiyey ee ahlukitaaba ah. qur aankan la soo dejiyey ruux ahlukitaaba ah oo ku kufriya kii ugu horeeya ha noqona weeye walaa tashtaruuha shiraysama bedel qaadanow dha ilaahay biaayaati aayaadkayga oo kitaabkiina ku taalo sifadii nabiga ay kamid tahay ayaturajmi ay kamid tahay tamanan dheefa ku shiraysana qaliilan oo yar oo shay yasiira oo xaqiiraya adduunya ina qaadataan xaqaha qarina adinkoo ka baqaysiin waxyaabahaas inay idin dhaafaan dadka sufalada waxaad ka qaadanaysaan weyaayo aniga oo kaliya odh ilaahay fattaquuna iga cabsada maxaa yeel reer banu israail culimmadeeda gaar ahaan inay rasuulka raacaan waxaa u diiday waxyaabihii manaasibta ay haysa jireen iyo noloshii dadka ay ka qaada jireen oy culummo ugu ahaa jireen waxyaabahaas inay ka lumaan ayaa u diiday marka taasuna waa arrin foolxumaa xumaa weeye ilahi wuxu uhi watacaala walaa talbisu lxaqa xaqa ha ku dheehina u ilahay bilbaadili baadil ha ku dheehina walaa talbisu lxaqa xaqa ha dheehina ilahay xaqi idin kusoo dejiyo tawreed ahay bilbaadili baadil ha ku dheehina wa taktumu lxaqa walaa taktumu lxaqa xaqa ha qarinow ilaahay oo sifadii nabiga ay kamid tahay wal xaal antum idinkuna taclamuuna kuwa ogsoon aatiin xaala qofku waxa iska oga bay qariyo shay aad i aad u foolxun weeye waa waaqiimu salaata salaada oogow dha ilaahay waatu zakaata zakada guta waaqiimu salaata salaada ooga ayuu dha ilaahay arkaan iyo shuruud iyo awqaad iyo aadaabba waatu zakaata zakadana guto dadka zakada mutaysa siiya warkacuu dukada dha ilaahay maca raakiciina kuwa dukanaa micgooda la dukada warkacuu dukada ayuu dha ilaahay maca raakiciina kuwa dukanaa micgooda la dukada macnaha salluu maca almusaliina weye rasuulka calayhi salatu salaam iyo asxaabtiisa ayaa laga wadaa la dukada oo gaar haysu soocina marka casharkeenu intaas wuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaada ayaa la yidhi laakiin wax kastoo shareecada islaamka ay tahay jaanib kasta oo ka timaado inay ku raacaan rasuulka calayhi salaatu salaam ayaa waajib ku ah maxaa yeele risaalada nabiga calayhi salaatu salaam waa risaalo oo caama ah. kutubtoodii ana lagula ballamay waa ku tegi doonaa suuratu aali cimraan nabiga calayhi salaatu salaam ambiyadoo dhan cahdiga lagu qabtay wuxuu ahay inay hadday rasuulka uu yimaado ay raacaan ummadahoodana waxa weeye ay raacaan ay kala dardaarmeen marka hadda jaanib kasta oo shareecada ka mid a ayaa waxaa laga doonayaa inay rasuulka ku raacaan calayhi salaatu wasalaam hadday ku raaci waayaanne waxay noqonaysaa inay kufaar ay yihiin oo waxa ay sheeganayaan waxba aan laga soo qaadaynin taas ayaa laga soo qaadaya marka hadda waxa weeye salaadda waxa loo sheegaayo waxa weeye tawxiidka bacdigiisa ayay arkaanta islaamka midda u weynay tahay baa la yidhi zakadu iyaduna waxa weeye waa xaqulmaal weeye oo waxyaabaha markaasi haddii qofka laga waayo loola dagaalamaayo arkaanta islaamka ayay ka mid tahay oo qofka waxa weeye towxiidka waa loola dagaalamayaa haddii waxa weeye uu tawxiidso waayo haddii waxa weeye salaada duka waayo waa loola dagaalamayaa haddii zakada uu dhiig waayo waa loola dagaalamayaa marka de waxa weeye bacda tawxiid ayaa waxaa ku soo xiga waxa laysu qabanayo oo laysu laysula dagaalamayo salaada iyo zakada ayaa ka mid a ah sidaasaa loo yidhi marka hadda saan horuu soo sheegnay jaanib kastoo culumta ka mida sidaas ayuu maaragtay uu yahay marka casharkeennina intaas ayuu ku eg yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu